بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه طيبين طاهرين وعلى من صار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد culima waxaynu cashirkeenna maanta ka bilaabi doonaa baabu lmafcuul aladi lam yusama faaciluhu waa baabu lmafcuul aladi lam yusama faaciluhu waa mafcuulka aan la magacaabin faacilkiisa halkaas ayaynu ka bilaabi doonaa haddaba marfuucaadkii toddobada ahaa ee shalay aynu soo dhiganay waa casharka labaad ama waa qodobka labaad toddobadii aynu soo dhiganay faacilkii waynu ka soo baxnay casharka labaad waa naa'ibu faacilka ama faacilka ama mafcuulu ladii lam yusama faaciluhu waa naa'ibu faacil ama mafcuulu ladii lam yusama faaciluhu cashirkan waxaynu ka baranaynaa xagga tacriifka iyo tilmaanta qodob buu kaaga baahanya inaad xasuusnaato qodobka koobaad tilmaanta uu naa'ibu faacilku leeyahay waa inaad barataa qodobka labaadna qaabka ficilka majhuul looga dhigo ficilka ilin majhuul baa laga dhigaaye qaabka ficilka loo majhuuleeyo waa qodobka labaade waa inaan barannaa qodobka saddexaadna naa'ibu faacilku inta uu u qaybsamo waa inaan barannaa qodobka afraadna waa tusaalayaasha naa'ibu faacilku leeyahay inaynu fahanno afartaa dhinac ayaynu ka baranaynaa cashirka naa'ibu faacilka la odhanayo ama mafcuulu ladii lam yusama faaciluhu la odhanayo inta aanan cashirkan tacriifinin ila soco ficilka sida loo majhuuleeyo ficilka majhuulka laga dhigayaa maadina wuu noqon karaa mudaaricna wuu noqon karaa laakiin amar ma noqdo intaa ogow ficil amar haddaanku idhaa majhuul ka dhig ama naa'ibu faacil ha qaato suurtagal maaha idheh ficlu amarku marnaba naa'ibu faacil qaadan maayo majhuulna laga dhigi kari maayo waa ficlu amarka yaa soo hadhay markaan ficlu amarkii halkaa iska dhignay waxay noo soo hadhay ficlu amarkii markaynu halkaa iska dhignay ficilkii maadi iyo iyo ficilkii mudaaric labadaa ficil baa horta majhuul laga dhigaa mudaarica haddaan soo qaato ficilka mudaaric haddaan soo qaato laba qodob oo qura ayuu kaaga baahan yahay majhuulnimadiisu laba qodob oo qura qodob saddexaad male waa mudaarica marka la doonayo inuu naa'ibu faacil qaato mudaarica naa'ibu faacil qaadanaya ama majhuul laga dhigayo laba tallaabo oo quru iiga baahan yahay tallaabada koowaad waa inaan xarafka koowaad godaa xarafka ugu horeeya ee mudaarica waa inaan godaayo xarafkaasi uu madmuum noqdaa tallaabada labaadna xarafka uu mid qurihii ka dambeeyo waa inaan kor dhigaa oo maftuux aan ka dhigaa labadaa tallaabo oo qura ayuu iiga baahan yahay mudaaricu markuu naa'ibu faacil qaadanayo labada tallaabo waa maxay baan idhi mudaarica waa in xarafka koobaad waa in xarafka koowaad ee mudaarica la godaa waa kow waa isla mudaarica kuu midi ka dambeeyo ka ugu dambeeyo ka ka horeeya waa in la kordhigaa oo maftuux laga dhigaa hadaba yadribu eeg yadribu bal qora kelmadda yadribu ah yadribu xarafka la godayo ii sheega yadribu xarafkee la godaya marka la doonayo inay naa'ibu faacil qaadato xarafka la godayaa yadribu waa xarafkee ya-daa la godayaa xarafka la kor dhabayaana waa xarafkee yadribu xarafkee la kordhigaya ra'da ayaa la kordhigayaa kadib hadaan yadribu ya-dana godo ra'dana aan kordhigo waxaad ogaanaysaa waxa ka dambeeya inuuna faacil ahayn inuu naaybu faacil yahay baad ogaanaysaa ama mafcuulu ladii lam yusama faaciluhu bal waxaad tidhaahdaa hadaba ku dhawaaq sida majhuulka ku dhawaaq labadii tallaabo samee yadribu maxaad ugu dhawaaqi yudrabu isku macno maaha yadribu wuu garaacayaa weeyo waa qof la garanayo yudrabuna waa la garaacayaa weeyo waa mid la garaacayo oo ciddii garaacaysay aan la garanaynin ciddii garaacaysa ee faacilka ahayd meesha waa laga saaray yadribu waa maxay macnaheegu yadribu waa maxay wuu garaacaya waa qof la garanayo cali baa garaacaya oo kale wey haddaan yudrabu idhaahdo yudrabu haddaan idhaahdo maxay noqonaysaa yudrabu yudrabu haddaan idhaahdo maxay noqonaysaa yudrabu yudrabu waxay noqonaysaa waa la garaacayaa yudrabu waa la garaacayaa yadribuna wuu garaacayaa yudrabuna waa la garaacayaa bal hadda haddii ficilku uu ahaan jiray yukrimu yukrimu balla soco hadda yukrimu ficilku hadduu yukrimu yahay yukrimu marka aan doonayo inuu naa'ibu faacil qaato maxaan samaynay yukrimu awalkii wuu ii godan yahay laakiin maxaa dhiman kuu midi ka dambeeyo in la kor dhigo ayaa dhiman maxaan odhanayaa markaa yukrimu yukramu hadda godaalkii xarafka koobaad wuu ii joogay laakiin fadxadii kuumidi ka dambeeyey unbaan ku daray hadduu ficilka mudaaric yaclamu ahaa yaclamu yaclamu labadii tallaabo mid ii joogtee waa tee yaclamu yaa jooga kuumidi ka dambeeyo fadxihiisii baa ii jooga maxaan ku darayaa markaa markaan majhuul ka dhigayo godaalka koobaada unbaad ii raacini maxaan ugu dhawaaqi yuclamu kolkaa yuclamu macnaheegu waa maxay yuclamu wuu ogaanayaa miyaa may waa khalad yuclamu waa maxay waa la ogaanayaa wey yuclamu waa la ogaanaya yatawada'u yatawada'u bilmajhuul ka dhig markaa waa mudaaric cilayne yatawada'u haddaad majhuul ka dhigto seed u majhuulayn koobaadka god oo ya'da ah kuu midig ka dambeeyo daadka ana kordhig maxaan odhan yutawada'u yutawada'u waa maxay macnaheegu markaa ma weysaysanayaaba mise waa la weysaysanayaa waa la weysaysanaya cashirkeenna gebigiisu waa majhuulo waxa weeye wax la samaynayo oo kii samaynaya aan la garanaynin ama ha la gartee meesha uu ka maqan yahay un adigu kolkaa majhuul baa loo yaqaanaa hadduu ficilku mudaaric yahay waa labadaa tallaabo oo qura labada tallaabo culima soo ma haysiin waa inka koobaadna la godo kuu midi ka dambeeyana maxay laga dhigo la fadxiyo jazaakum ullah khayr waa in koobaadna aad godaaku midi ka dambeeyana aad fadxisaa waxaa kaloo jira culimo inta inta koobaadka la godo ayaa kuu midi ka dambeeyo alif reeban laga dhiga haddii la doono yaquulu bal majhuul ka dhiga yaquulu yaquulu wuxuu leeyahay wey bal waxa laleeyahay dhe waxa la leeyahay yaquulu maxaan odhan koobaadka waan godi kii la fadxinayey uu midi ka dambeeyey alif reeban baan ka dhigi maxaan odhan yaquulu markaa yuqaalu waa maxay yuqaalu yuqaalu waa la seexanayaa ama yuqaalu waa la leeyahay labadaa macno ayay badhaa yuqaalu waa la seexanayaa ama yuqaalu waa la leeyahay socaynkaa ma aha aquulu lidabyin mara bii wahwa haa'imun a anta akhu leyla faqaala yuqaalu faqultu afii dilli laraakati walgada yuqaalu wa yustadlal faqaala yuqaalu gabayaagaa gabayga tirinaya waa majnuunu leyla ninkii majnuunu leyle loodhan jire leyle darteed u waashay ayuuha qays baa loodhan jiray maalin leyl wuxuu aaminay inay dadnimadii ka baxday oo deere ay noqotay leyli waa deere caadiya buu yidhi maalin maalmaha kamid ah, ayuu isagoo meel maraya liig yari soo liig meel socda ayaa soo markuu liiggii waa deerada kallabaa liig la yidhaahdaa liiggii markuu soo ayuu isii liigan la sheekayso waa majnuunu leylo gabadhaa darteed buu waashay markaasuu liiggii la hadlay wuxuu yidhi anta akhuu leyla aryaa liigow ma leylo walaalkeed baa tahay ku yidhi markaasuu yidhi faqaala yuqaalu waa la sheega inaan inantaa walaala yuqaaludaasi waa la yidhaahdaa weeye fa qultu afii dilli laraakati walgadaa yuqaalu war ma geedcadayga iyo galoolkaad hoos seexatiin yuqaaludan dambe waa seexad fa qultu afii dilli laraakati walgadaa yuqaalu wa yustadlal faqaala yuqaalu wuxuu yidhi bartaasaa la seexdaa geedcadayga hoostiisa buu yidhi kolkaa yuqaalu hadda gabaygaa waxay ku jirtaa iyadoo odhaah ah iyo iyadoo seexad ah ayay ku wada jirtaa gabaygaa haddaad ereyga yuqaalu aragto inay majhuul tahay yuqaalu waa la leeyahay iyo yuqaalu waa la seexanayaa waa la qayluushanayaa labadaaba way badhaa yabiicu bal hadda majhuul ka dhig yabiicu yabiicu maxaynu odhanayna markaan yabiicu majhuul ka dhigayno koobaadka waynaad inaad goddaa maxaan idhaahdaa yubaacu eeg kii la fadxinayay maxaan ka dhigay alif reeban haddii ka la fadxinaya xarfu cillaba uu noqdo xarfu cille wow iyo iyo iyo alif hadduu noqdo alif reebanunbaa xilliga majhuulka loogu dhawaaqaya culimo tallaabada aan ka hadlay waa ayo waa mudaarica marka laga dhigayo majhuul marka laga dhigayo yaa ii dhiman maadigii baa ii dhiman afar tallaabo ayuu maadigu u qaybsamay ama afar dar ayuu ka cabi doonaa maadiga markaan doonayna inan majuul ka dhigno afar dar ayuu maadigu ka cabi doonaa waxaad marka hore ogaataa waxaad tidhaahdaa almaadi alrubaaci miyaynaan soo sheegin maadigu bal hadda eega inuu saddex qaybood afar qaybood ahaa saddex xaraf inuu yahay sida daraba afar xaraf inuu yahay sida akrama shan xaraf inuu yahay sida indalaqa lix xaraf inuu yahay sida istakfara maadigu sow afartaa qaybood uma qaybsamaynin waxaad ogaataa maadigu hadduu afar xaraf yahay ficil maadi oo afar xaraf ah sawkow maaha iyo haduu maadigu saddex xaraf yahay saddex xaraf oo ka labaad uuna alif ahayn maxaan ku idhi hadduu ficilka maadi afar xaraf yahay ama saddex xaraf oo ka labaad uuna alif ahayn intaa mayla fahanteen waa afar xaraf ama saddex xaraf oo ka labaad uuna alif ahayn laba dariiq baa majhuulkiisa lagu sameeyaa koobaadka in la godo kuu ka dambeeyana in la hoos dhigo daraba hadda waa maxay daraba daraba balu u fiirso daraba daraba saddex xaraf sow maaha daraba waa saddex xaraf saddexdaa xaraf ka labaad ma alif baa mise alif maaha alif maaha kol hadduu saddex xaraf yahay oo ka labaad uuna alif ahayn koobaadkana god baan ku idhi kuu midi ka dambeeyana kasri daraba seen majhuul uga dhigaa duriba duriba haddaba macnee duriba waa maxay macnaheegu duriba waa la garaacay ka garaacaya ma garanaysid ka daba dhaca waa naa'ibu faaciluun duriba haddaad aragto ogow inuu naa'ibu faaciluun qaadanayo daraba haddaad aragtana faacil buu baahan yahay duriba waa la garaacay haddii akrama aan eegno waa afar xaraf akrama akrama seen majhuul uga dhigaa waa koobaadka la godo iyo kumidi ka dambeeyoon kasriyo inta kale sidii hore aad u daynaysaa akrama ku dhawaaq majuulkeega ukrima ukrima haddana ay faacilba u baahan tahay ukrima akhraja wuu saaray wey akhraja wuu saaray maxaan odhanayaa markaan doonayo inan majuul ka dhigo koobaadkana god kuumidi ka dambeeyana kasri ukhrija waa la saaray weeyi ukhrija waa la saaray ajlasa ajlasa wuu fadhiisiiyey weeyi haye ajlasahaye maxaan samaynayaa koobaadkana godkum idinka ka kasri maxaan idhaahdaa ujlisa waa la fadhiisiiyey bay noqonaysaa ujlisa waa la fadhiisiiyey wahaakada haddaba haddii saddex xaraf uu yahay oo ka labaad uuna alif ahayn iyo haduu afar xaraf yahay waxaan ku laba tallaabo oo qura lagaaga baahan yahay inaad koobaadka goddo kumidinka dambeeyana aad kasrisid qatala yaa majuulaynaya qatala maxaa lo odhanayaa qutila nasara yaa majuulaynaya nusira fataxa yaa majuulaynaya futixa calima yaa majhuulaynaya calima culima eeg culima culimo macnaheegu waa maxay culima waa la ogaaday qutila waa maxay macnaheegu qutila waa la dilay ukrima waa maxay macnaheegu ukrima waa la sharfiyey akrama waa maxay macnaheegu akrama akrama waa maxay macnaheegu wuu sharfay wey akrama wuu sharfay eeg waa la sharfiyey maaha tani tani majhuul ma dee akrama ogaan baan kuugu soo dhex daraya akrama wuu sharfiyey eeg ukrimana waa la sharfiyey akhraja waa maxay macnaheegu akhraja akhraja hee eeg akhraja wuu saaray waa qof la garanayo ukhrija waa maxay macnaheegu markaa ukhrija waa la saaray waa qof aan la garanaynin ukhrija waa afar xaraf yahay iyo hadduu saddex xaraf oo ka labaad uuna alif ahan yahay koobaadkana godku midi ka dambeeyana kasri waxaan uga baxay markaa culimo tallaabada labaad eeg hadduu ficilka maadi saddex xaraf yahay saddex xaraf ka labaadna uu alif noqdo waa saddex xarafoo ka labaad uu alif yahay haddii majhuul ka dhig lagu yidho ama kii naa'ibu faacilka qaadanayay koobaadka kasri koobaadka kasri labaadkana ya reeban ka dhig bes ka ugu dambeeya waa maadigi aan soo barannay oo waad fadxin kartaa waad damin kartaa waad reebi kartaa qaala maxaad odhanaysaa waa saddex xarafoo ka labaad waa alif qaala bal majhuul ka dhig haddaba qaala wuu yidhi wey waa la yidhi baa la doonayaa inaad tidha qaala maxaad odhan qaala haye qiila baad odhan baaca maxaad majhuul kaga dhigi biica waa maxay macnaheegu biica biica waa la iibiyey baacana baaca wuu iibiyey wey waa qof la garanaya wax iibinaya baaca wuu iibiyey biicana waa la iibiyey qaala waa maxay macnaheegu qaala qaala waa la yidhi maaha u fiirsada qaala maaha majhuule qaala wuu yidhi wey qiilana waa la yidhi kolka eeg hadduu saddex xaraf yahay oo ka labaad u alif yahay waxaan ku idhi koobaadka kasri labaadkana ya reebanun ka dhig eeg maxaad odhanaysaa saara wuu socday saara oo siina siira waa la socday unbaad odhanaysaa siira waa la socday soama wuu soomay ka warran soama siima waa maxay macnuhu waa la soomay markaad majhuul ka dhigaysa noocaasaad ayaad uga dhigi kaana waa tallaabada labaad sow maaha ama qaybta labaad ee maadiga sow maaha qaybta saddexaad ila eeg hadduu ficilka maadi shan xaraf shan xaraf yahay ficilka maadi hadduu shan xaraf yahay oo isagoo maadiya ta uu ka bilowdo shan xaraf oo ta ugu horaysa ayuu yahay waa shan xaraf oo ta ka bilowda waxaa lagaaga baahay markaad majhuul ka dhigayso koobaadka inaad goddo waxaa kaloo lagaaga baahan yahay labaadka inaad goddo waxaa lagaaga baahay yahay kuumidi ka dambeeyana inaad kasriso takalama bal majhuule waa shan xarafe takalama egeeg takalama waa shan xaraf e, ta'na uu ka bilowdaa majhuulkiisa seenu u akhriyaa koobaadkoo ta'daa waa inaan godo labaadka oo kaafka ana waa inaan godo kuu midi ka dambeeyo laamka ana waa inaan kasriyo maxaan odhanayaa takallama seen majhuul uga dhigaa tukullima baan odhan tukullima waa maxay tukullima tukullima waa la hadlay wey waa la hadlay weeye kii hadlay ma garanaysid tacallama bal majhuulee tacallama tacallama seenu majhuuleeya yaan goda ka koobaad waan godaya ka labaadna waan godaya kuwa midi ka dambeeyana waan kasrinaya tacallamahaye tucullima eeg tuucu tuucu waa inaad caynkana godaa tuculima waad la socotiin tajanaba maxaad odhan haddaba tajanaba markaad majhuul ka dhig mid naacibu faacil u baahan markaad ka dhigaysid tujuniba tujuniba saasaad ugu dhawaaqaysaa haddaba culima waxaa nin u isweydiinaya inaad ila qabtiin ma garanaye new takalama shan xaraf ma mahe waa afar xaraf malaha su-aashaan isweydiinaya waa intaa takalama malaha waa afar xaraf culima afar xaraf maahee laamkaa shadan takalama laamkaa shadane la soco laamku hadduu shadan yahay waa laba xaraf ayuu ka dhigan yahay tacallama laamkaa shadan tajanaba tajannaba nuunkaa shadan waa shan xaraf markaa ee afar xaraf hamoodina waxaan kuugu darayaa culimo ficilkan ta'da ka bilowda hadduu xarafkiisa ka warran saddexaad alif ahaan jiray tasaabaqo oo kale haduu yahay tasaabaqa tasaabaqa maxaan samaynaynay koobaadka saw lama godaynin labaadkana saw lama godaynin alifkii waa ka saddexaade ka labaad godaal baa ka horreeya alifku wowbu u akhrismi markaa tasaabaqa bal majhuul ka dhiga alifkaasi wowbu u akhrismiye tasaabaqa ula tartamay haye tusuubiqa waa lala tartamay tusuubiqa waa lala tartamay mayla socotaa hadda tusuubiqa wowgaasi xagguu ka yimid baa lagu odhan karaa waa inaad tidhaahda waa alifkiioo alifka hadday kasra ka hor martay ya buu u akhrismaa alifka hadday dama ka hormartana wow buu u akhrismaa alifka hadday fatxa ka hormartana alif buu u akhrismaa waad ila socotaa baan u malaynaya culima qaybtii saddexaad ee maadiga abaan maraya qaybta afraad aan u gudbo eeg haddii ficilkan maadi shan xaraf oo hamse laga bilaabo uu yahay sida ictadala shan xaraf oo maxay laga bilaabo hamse ka bilaabata sida ictadala ama lix xarafba uu yahay hay kala qaadin wixii lix xaraf ahe li xaraf oo dhan hay kala qaadin shanta xaraf laakiin waa inay hamse ka bilaabato waayo waxaa jira shan xaraf oo ta ka bilowda soo sheegnay kaasaa inaga baa shan xaraf oo ta ka bilowda waxaynu idhi koobaadka waa la godi labaadkana waa la godi kuwa midi ka dambeeyana waa la kasrin baynu isku ogeyn laakiin shan xaraf oo hamse ka bilowda sida ictadala ama li xaraf sida istakhraja haddii majhuul ka dhig lagu yidhaa koobaadka god ka saddexaadna god ar maxaad samaynaysaa ka imisaad koobaadka god baan ku yidhi koobaadka god ka saddexaadna god ka saddexaad waa inaad goddaa kuwa ka dambeeyna kasri maxaad odhan ictadala markaad majhuul ka dhigaysid xarafka koobaadeen godayaa waa kee waa u'da u horraysa ka kaleen godayaa waa kee saddexaadoo ta'da ah kaan kasrinayaana waa kee waa daalka ictadala igu dhawaaq uctudila baan odhan uctudila ictidaal baa la sameeyey indalaqa haye indalaqa ku dhawaaq majhuul markaad ka dhigaysid indalaqa wuu tegey buu ahaaye haye unulia unulia waa lala tegey unulia waa lala tegey waad ila socotaa istakfara maxaad odhan eeg maxaa tidhi ustuqfira istakhraja maxaad odhan ustukhrija ustukhrija wahaakada waynu ka baxnay culimo ficilka qaabka majhuul looga dhigo waynu ka baxnay bes waxaan ku idhi amarka horta majhuul ma noqdo asal ahaan amarku naacibu faacil ma qaato haddaad ficil amarba aragto faacil buu u baahan yahay ogow amar lama majuuleeyo yaa soo hadhay ficiladii la majuulaynayay markaa yaa soo hadhay ficiladii maadigii iyo mudaarici mudaarica oo dhan waxaynu ku soo khulaasaynay laba tallaabo oo qura ayaad u baahan tahay mudaaric markaad majuulaynaysid labada tallaabo waa maxay mudaarica lagu majuulaynayaa maxaynu nidhi waa inaad koobaadkana damiso qablaal aakhirka ama kuumidi ka dambeeyana aad fadxiso in kastaynu nidhi mararka qaar ayaa kaa la fadxinaya alif reeban laga dhigaa sida yuqaalu yubaacu yujaau oo kale saasaynu ku tilmaanay warkaasi waa inaga dhammaaday muaalica maadigana afar baynu shan baynu u kala qaadnay soo caynkaa maaha wixii afar xarafa ama saddex xaraf ah oo ka saddexda xarafka labaad uuna alif ahayn koobaadka waa la godi qablal akhirkana waa la kasrin akrama ukrima daraba duriba fataxa futixa wixii waxaynu ni saddex xaraf ah oo ka labaad uu alif yahay sida qaala koobaadka waa la kasrin labaadkana ya reeban baa laga dhigay qaala qiila baaca biica jaa jia kaana kiina kaala kiila maada mida eg ma la socota hadda saasaad ugu dhawaaqaysaa wixii mataqaanaa shan xarafa oo koobaadku uu ta yahay saa'ida koobaadna waa la damini labaadna waa la damini kumidi ka dambeeyana waa la kasrini tacalamatu culima takalamatu kulima takaafalatu ufila tajanabatu juniba ayaad odhanaysaa markaa taharraja tuurija tukurija waxaad la soconaysaa markaa hadduu li xaraf yahay ama shan xaraf oo hamse ka bilowdana waxaynu koobaadkana waa damin saddexaadkana waa damin kumidi ka dambeeyana waad kasrin eg inta ugu muhiimsan ee cashirkaasi uu leeyahay waa inaad intaa af soomaaliga aan kuugu sharxay aad fahantid waxa laga yaabaa intaa kitaabkeennani sida aanu u sharaxnay si ka kooban buu u sharxayaa laakiin kitaabkeennii kale ayaynu ku soo dhiganay sidan hadda aan idinku sharxay oo welimana faahfaahsan iyo qodob saa'id oon hadda ka aamusay qodob saa'ida oon hadda ka aamusay oon isidhi ardayda yayna ku dawaqin ayaa jiray oon xagga hore ku soo dhigannay bal ila socda haddaba cashirkeenna aynu eegne waa naa'ibu faacilka ama mafcuulu ladii lam yusama faaciluhu baabulmafcuuli waa mafcuulka baabkiisii alladii mafcuulka lam yusama aan la magacaabin faaciluhu faacilkiisii aan la magacaabin culima su'aal gardarre aan idin weydiiyo welibana gruubka jamaa xalqatu abibakrin isidiiq su'aal yaran weydiiyo lam yusama faaciluhu jaazim halkaa ka soo saara erey wax jasminaya xalqatu abibakrin waa lam kala jasminayana soo saara ka la jasminayaa waa kee may haye sheekh yuusuf ka la jasminaya hadda ficilka o dhan baynuu naqaanay haye kala jasmi lam yusama faaciluhu ah way kala jasminayaa kala jasminayaa yudkan mayada meesha ba ku taala lam yusama faacilu lam yusama lam yusama way saw maaha yusama aw calaamatul jasmi shadkaar baa la kala furfuray ilan ilan waxaynu haysanaa baanadaynu haysanaa mise boolal baan idhaahdaa wax lagu furfuro waaya baanadaynu nidhahnaa waayahay xalqata abibakrin saaxiibkiin sheekh yuusuf ma waafaqsantihiin intaa unka jawaaba wuxuu hi shadkaa yar hala kala furfuray buui halkaasuu sukuun ku qadaran yihiin lamtu wixii ay jasmisay halkaasuu sukuun ku qadaran yahay buu sheekh yuusuf yidhi ma waafaqsantihiin iyo xalqata abibakrin mise ma waafaqsanidiin haye bal haye sheeg waxaan u malaynayaa haye haye jazaaka allah khayr waa muctalulaakhir buu ficilkani ahaa xadfu xarfulcila lagu jasmiyey fatxaha maxaynu iska ogayn hadduuna iltiqaamu saakiniin ka dambaynin eeg yusamaa buu ahaa yusamaa markay gasho maxay samayni lam yusama hadda ficilkani waa majhuule ma la socotiin ficilkan yusamaa ihi waa majhuul waa cashirkeenan hadda aan dhiganayno yusammaa waa majhuul waa mudaaricii la majhuulaynayey mataqaaninkiisa caadigiihi wuxuu ahaa miimkaa kasrisnaa oo muxuu ahaa miimka shadan baa hoos dhignaa muxuu ahaa alifkan dambena ya buu u akhrismayey yusamii bay ahayd yusamii yusamii wuu magacaabayaa weeyi waa qof la garanayo yusamaana waa la magacaabayaa weeyi haddaba lam yusama markaynu nidhaa lama magacaabin weeyi faaciluhu faacilkiisa lam yusama waa ficil majhuulo oo mudaarica laba tallaabun baa laga bedelay koobaadkii waa la goday qablalaaakhirkii oo miimkaana waa la fadxiyey ilayn alif baa meesha kasii maqane miimkani aakhir ma aha alif ba ka kasii maqan baa aakhira alifka ay lamtu jartay baa aakhira miimkani waa qablalaaakhirkii markaa ereygaa faaciluhuina waa naaibu faacil ereygaa faaciluhuna waa naaibu faacilkii cashirkeennan baabulmafcuuli waa mafcuulkii baabkiisa alladii mafcuulka lam yusama aan la magacaabin faaciluhu faacilkiisa aan la magacaabin waa mafcuulka aan faacilkiisa la magacaabaynin baabkii lagaga warra bixinayey wa huwa kani haddaba waa naaybu faacilka waa tallaabadii tacriifka aynu ku tilmaamaynay ayuu halkan bilaabay o naayibu faacil maxaa loo yaqaanaa wa huwa naayibu horta naa'ibu faacil waxaa la odhanaya ama mafcuululadii lam yusama faaciluhu shardiga koobaad waa inuu ismi yahay maxaa iga hadhay markaan alismu idhaahdo ficil iyo xaraf ayaa iga hadhay ficil iyo xaraf ayaa iga hadhay oo naa'ibu faacil ma noqdaan almarfuucu waa la rafciyaa welibana ismigan ereyga almarfuucu a ah markaan ku idhaahdo maxaa iga hadhay mansuub iyo majruurna naa'ibu faacil ma noqdaan oo waa shardiga labaad shay mansuubihii naa'ibu faacil noqon maayo sidoo kale shay majruurihina naa'ibu faacil noqon maayo almarfuuc waa shardiga labaad ama talaabada labaad maxaa laakiin soo gelaya almarfuuc markaynu nidhaa maxaa soo gelaya almarfuuc waxa soo gelaya marfuuca lafdiga ah ka rafcihiisa la arkayo iyo marfuuca taqdiiriga ah ka rafcihiisu uu qadaran yahay iyo marfuuca maxalliga ah ka rafcihiisu uu maxalka yahay saddexdaa marfuuc baa soo gelaya marfuuca lafdigu waa magacaygan oo kale bal magacaygannahay buu faacil ka dhig ficil maadi ka horraysi akrama intaad majhuul ka dhigto magacayga ka dambaysi maxaad odhan akrame markaad majhuul ka dhigto maxaad odhan ukrima muxamadun muxamed waa la sharfiyey hadda iminka muxamedun waa marfuuca miyuuna muuqanin rafcihii calaamatu rafcihi miyuuna muuqanin waa damada eh way muuqataa haddii calaamatu rafcaha muqadar an ka dhigana oo marfuuc eh, taqdiiriya uu noqdana waa ninka muuse la yidhaha mustafe ama ciise hadduu mustafa inagu jiro bal akrame majhuuleeyo mustafe ka dambaysii ukrima mustafa ama ukrima musa ukrima waxa la sharfiyey musa ninka muuse la yidhaah waa la sharfiyey ukrima muusa ficilka majhuulkii waa ukrima naa'ibu faacilkuna waa musa muuse hadaba waa marfuuc calaamatu rafcuhuna waa maxay muuse calaamatu rafcihiisu waa maxay ukrima muusa markaa dhedhaawe calaamatu rafcihiisii waa dama muqadara cala alif wey waa marfuuc kolkaa taqdiiriya baa la yidhaahdaa haddii marfuuca aan maxalli ka dhigayana waa anigoo ismu ishaaraha ama ismiga mawsuul ama damiir soo qaata adaan kula hadlayo waxaan ku idhi ukrimta ukrimta waa maxay macnaheegu ukrimta ukrimta war adaa lagu sharfiyey weeye ukrimta adigaa lagu sharfiyey ficilka ukrim ee miimka ku jooga ayaa maadiya ta'da aynu arkayno ukrimta ma haysaa ta'da ta'daasina maxay noqonaysaa taaduna waa naaibu faacil ukrimta war adaa lagu sharfiyey haddaba taada ukrimta ku jirtaa waa naaibu faacilo waxaad odhanaysaa maxalka ayuu ka rafcisan yahay waa fii maali rafcin mabniyun ala lfadxi fii maxali rafcin mabniyun cala alfadxi almarfuuc maxaa iga baxay shardiga almarfuuca maxaa iga baxay mansuubiyo iyo majruur almarfuuc maxaa soo gelaya ila waa inaad ogaato shardi markaan sheego waxna wuu baxaya waxna wuu soo gelayaaye miyaadan ogaynin shardi haddaan sheegay inu waxna baxayo waxna soo gelayo waxaan maanta su'aalaha waxaan weydiini ninkii dhallinyar aan ciro lahayn yaa iga baxay hadalkaa dhallinyar aan ciro lahayn baan idhi dhallinyar aan ciro lahayn markaan ku idhaa yaa iga baxay lincid baan saarayaa af soomaaliga in markaad ku fahamtid baad carabigana fahmaysaa war su'aalaha maanta waxaan weydiinay ninkii dhallinyar ah aan ciro lahayn eeg su'aalaha kala weydiinaya laba shardi baan ku xidhay dhallinyarnimo yaa baxay odaygii iyo ciro la'aan yaa baxay dee dhallinyar iska cadda haddaad jirto ciracaanood soo maynaan odhan jirin nin alla ninkii isagoo dhallinyara ciracaanood le maanta su-aal weydiinayo wey yaa soo gelaya hadaba ninkii dhallinyareen ciro lahayn ayaan su-aasha maanta weydiinaya markaan idhaa yaa soo gelaya wixii yaryaraayaan ciro lahayn saw ma aha waa caynkaa wey waxaa idin baa soo gelay haddaba ogow markaa naa'ibu faacilka aan kudhaa waa inuu marfuuc yahay shardigani waxna wuu saaraya waxna wuu soo gelayaa marfuuc iyuu saaray mansuub iyo iyo majruur yaana soo gelaya hadaba waa inaan isweydiinay wixii soo gelayay saddex baa soo gelaya marfuuca eh, lafdiga ah waa muxamedunka xarakadiisu ay muuqato iyo marfuuca taqdiiriga ah waa muusa oo kale iyo marfuuca maxalliga ah sida damiirka ama ismu ishaaraha ama ismiga mawsuul wahaakada wa huwa baynu nidhi naa'ibu faacilku alismu waa ismiga almarfuucu la rafcinayo alladii kaasoo lam yudkar macahu aan miciisa la sheegin faaciluhu faacilkiisii aan la sheegin lam yudkar macahu miciisa lama sheegin faaciluhu faacilkiisii faacil ma wato faacil ma wato baan ku idhi faacil lama sheegayo lam yudkar macahu miciisa lama sheegayo faaciluhu faacilkii faacilkii waa la jaraya yaa iga baxay markaa lam yudkar macahu faaciluhu markaan idhaa dee faacilkii baa iga baxay eeg faacilkii aan shalay dhiganayna ismi wuu ahaa marfuucna wuu ahaa muxuu naaybu faacilka ku kala duwan yihiin dee faacilka eeg faacilka sida aynu garanayno isagaa sheeganaa oo ficilkani majhuul ma ahayn isaga laftiisaa sheegana faacila halkan jumladan ana lam yudkar maahu faaciluhu faacilkii jumlada iska lahaa ma sheegana ma sheegana faacilkii jumlada iska lahaa lam yudkar macahu faaciluhu waxay culimmadu waxay yidhahdeen waxaa wanaagsanaan lahaa inay in lagu daro oo sheekheennan ajruumiga uu ku daro wa usnida ilaa ficlin mabniyin lilmajhuul wa usnida ilaa ficlin mabniyin lilmajhuul welibana waxaa loo tiiriyey ficil majhuul ah ama loo bineeyey ficil laga soo badbedelay isbedeladii marka dhaweydan ka warramayey culimo tacriifkan waxaa ka dhex muuqda ficil majhuule ma arkaysiin lam yudkar macahu faaciluhu da ficil majhuulaa ku jira ma arkaysiin waa kee ficilka majhuulkihi yudkar baa ficil majhuula waa mudaarica labadii tallaaba ma laga bedelay tallaabada koobaad maxay ahayd xarafka koobaad baa la godayay tallaabada labaadna maxay ahayd qabla alaakhirka ayaa la fadxinaya lam yudkar hadda lamtanaa jasminaysa lam yudkar macahu faacilu yaa haddaba yudkartaa naaibu faacilu ah aaway naaibu faacilkii waa faaciluda dambe faaciluhudaa dambe lam yudkar lama sheegin macahu maciisa faaciluhu faacilkiisii isbedeladii ficilada waa tallaabada labaad ilan waxaynuna tallaabada koobaad hee waa inaynu tacriifka naa'ibu faacilka samayno tallaabada labaadna waa inaan ficilka qaabka loo bedelayo aynu eegno fa in kaana alficlu ficilku hadduu yahay maadiyan maadi hadduu yahay dumma waxa la godaa awaluhu kiisa koobaad wa kusira waxaana la kasriyaa maa qabla aakhirihi aakhirkiisa ka ka horeeya ficilka maadi maxay ku samee buu sheekhu ina yidhi maxaa la godayaa awalkiisaa la godaya yaana la kasrinayaa qabla alaakhirka inagu shan qaybood baan maadiga uqaybinay shan qaybood ayaan maadiga uqaybin maxasuusantii shan qaybood inaan ka dhignay shan qaybood hadda qaybtani waa ayo ii sheega bal inta ciddaan tacriifkan siiya anigu ulaaiyaa sheekh ulaai baa tidhi rubaaciyaa waa wardhan war ma rubaaci ba mise waa ulaai ulaai haye jazaaka khayr waa rubaaciga oo dhan iyo ulaaiga ka labaaduna alifka ahayn saasaynu iska ogeyn rubaaciga oo dhan iyo ulaaiga ka labaad una alifka ahayn koobaadkana waa la godaa qabla alaakhirkana waa la kasriya fain kaana alficlu ficilku hadduu yahay maadiyan maadi duma awaluhu koobaadkiisa iyo awalkiisa waa la damin oo waa la godi wa kusira waa la kasrin maa qabla aakhirihi aakhirkiisa kaka horeeya kusiradanaaba ka mida kusira u fiirso ereygan kusira kusira hadda maxaa la sameeyey ereygan kusira markaan doonayno miyuuna maadi ahayn ulaaiyo ka labaaduuna alif ahayn kusira kusira waa la kasrin eeg kasara waxay noqotaa mar kala jebinta bay noqotaa kasara wuu kala jebiyey kusirana maxay noqonaysaa waa la kala jebin bay noqonaysaa xagga luqadda marka la joogo mararka qaarna waa hoos dhiga kusira waa kasara wuu hoos dhigay weeyi kusirana waa la hoos dhigay weeyi hadda waa kusira waa la hoos dhigi weeyi waa la kasrin oo hoos dhigiibuu ujeedaa wa kusira waa la hoos dhigi maa qabla aakhirihi kusira waa la hoos dhigay odhan maayo maadi ka dhigi maayo macna ahaan markaan macnaynayo mudaaric wa kusira waa la hoos dhigi egeeg waa maadi hadda waa maadi kelmaddu kusira waa maadi waa la hoos dhigay odhan maayo haddana maad garanaysiin sababta waa in ereyga in ah ee halkaa yaalla ma aragtaa ereyga in ihi hadday ficil maadi gasho mudaaric baa laga dhigaa man baa lamid waxyaabii labada ficil jasminaya ma soo dhiganay waxa laba ficil jasmiyo oo dhan hadday ficil maadi galaan mudaaric baa macnihiisa laga dhigaa idaa baa ka mida waa maxay macnaheegu jaaa jaaa wuu yimid idaa jaaa nasrullah maxaynu ku macnaynaa idaa jaaa nasrullah markuu yimaado wax soo socda oo ficilku waa maadiye idaa jaaa idaadanaa wax bedelaysa ereyo waxaa jira isagoo ficilku maadiyo wax tegey ahaa laakiin wax soo socda ka dhiga ayaa jira intanaa ka mida xadiidkii baa ka mida man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila allah dakhala aljanna ma jannadiibuu galaybaa ya dakhala aljanna hadda dakhala waa maadi hor jannadii wuu galay ma idhahdaa wuuba galayba ya mise u gelayaa baan idha wuu galay ma yidhaahdin oo way ku macneeyaan waa run laakiin waa khalad weeyi mantana aadaatu shardiya man kaana akhiru kalaamihi laa ilaaha ila allah dakhala aljanna dee waaba adige eh. haddii ilaahay kelmadda kuugu dambaysa uu ka dhigo laa ilaaha ila allah dee la gaadhe akhre la taga qiyaamadee la isxisaabiyo xisaabta kadib baa sheekh jannada ahaa bal hadda fiirsa ardayow waxaynu doonaynaa halkan bal hadda eeg fa in kaana alficlu ficilku hadduu yahay maadiyan maadi hadduu yahay ficilku hadduu maadi yahay dumma waa la damini awaluhu kiisa koobaad wa kusira waana la kasrini maa qabla aakhirihi aakhirkiisa hortii ka'ana waa la kasrin wa in kaana mudaarican hadduu ficilku mudaaric yahayna hadduu mudaaric noqdo dumma awaluhu awalkiisa hore waa la damin wa futixa waana la fadxin maa qabla aakhirihi isagu mudaaricu intan unbu ahaa fadxaha un baan mararka qaar alif ka uga dhigaa yaqtulu seen majhuul uga dhigaa yaqtulu yuqtalu yaclamu seen majhuul uga dhiga yuclamu yukrimu seen majhuul uga dhigaa yukrimu ardayda qaar baa la moodsiiyey bal hadda eega yukrimu xarafka koobaad hadduu godan yahayba waa majhuul war sidaa maaha xarafka koobaad oo keliya godaalkiisu waxba ma taro waa inka koobaad markuu godan yahay kuu ka dambeeyaana uu fadxo qaataa yukrimu hadda majhuul ma aha hadda koobaad kuu godan yahay waayo maxaa ka dhiman fadxihii dee ka dambe yukrimu maxaan odhanayaa marka majhuulka yukramu baan odhanayaa ka yukramu lmubashiru wa huwa calaa qismayn halkaa tallaabo labaad baan kaga soo baxay tallaabada labaad maxay ahayd sida ficilka majhuul looga dhigo tallaabada koobaadna maxay ahayd naa'ibu faacilka tilmaantiisa haddana tallaabadii saddexaad oo qaybaha naa'ibu faacilkaa ila eg wa huwa naa'ibu faacilku calaa qismayni laba u qaybsamaya naa'ibu faacilku waa laba qaybood halkaa uu labada ina yidhi waxaad ogaataa inuu saddex yahay waayo shalay markaynu faacilka soo maraynay ayuu ina yidhi faacilku labuu qaybsamaa daahir iyo iyo mudmar inaguna maxaynu nidhi yuu ka tegey baynu nidhi mubhamkiibuu ka tegey sidiioo kalunbu halkanna mubhamkii uga tegey laakiin wuxuu raacsaday mubhamka daahirka ayuu raacsaday wa huwa calaa qismayni laba qaybood ayuu ku dul sugan yahay daahirin mid daahira iyo wa mudmarin mid mudmaroo damiira ismi daahir iyo ismi damiira fadaahiru ismiga daahirkiihi imisu inoo ahaa ismiga daahirkiihi sideed sideeddii baa naayibu faacil noqonaya naxwu qawlika waa hadalkaagaoo kale duriba waxa la garaacay zaydun zayd baa la garaacay hadda yaa halkaa naayibu faacila zayd baa naa'ibu faacila waana mufrad munsarifa ficilka majhuulkiihina waa kee duriba ayaa ficil majhuulaa ah. duriba waa ficil majhuul duriba waxa la garaacay zaydun jumlada ayaa u soo celin karaya faacilkii haddii jumlada caadi laga dhigayo maxaan odhanayaa war zaydkani waa mafcuul waa kii la garaacayey isaga waad kor dhabaysaa laakiin faacil baad la soo degi adigu adoonto maxamed ba ka dhig haddaad doonto daraba muxamedun zaydan duribadii seed ugu dhawaaqi daraba ayaa duribadii ugu dhawaaqi daraba haye faacil baad la soo degtay muxameda daraba muxamedun zaydkii godnaana maxaad ka dhigi dee waa mafcuule mansuub ka dhig oo maxay dhe daraba muxamadun zaydan dheh wa yudrabu waxaa la garaacayaa zaydun zayd baa la garaacayaa halkaana yaa naa'ibu faacila wa yudrabu markaan idhaa zayd baa halkanna naa'ibu faacila aaway ah, ficilkiina waa yudrabu mudaaric buu ka dhigay sheekhu muxuu zayd laba jeer u soo celiyey tusaalaha ficilkaa kala duwano mar duriba zaydun maadi buu ahaa yudrabu zaydunna waa mudaaric wa ukrima camrun camar baa la sharfiyey wa yukramu camrun camar baa la sharfinayaa haddaan idhaahdo ukrima camrun aaway ficilka majhuulkiihi waa ukrima aaway naa'ibu faacilkuna waa camrun sidee baan haddaan faacil ka dhigaya aan ugu dhawaaqi lahaa ukrima camrun hadalka ah marka aan faacil ka dhigayo seen ugu dhawaaqaa ukrima amrun maxaan idhaahdaa eeg akrama camrun maaha aha waa inaad faacil la soo degtaa dee akrama muxamedun war camarkana fadxata insiilin waa mafcuule akrama muxamadun camran baan odhanaya wa yukramu camrun camar baa la sharfinayaa camarkani waa kii la sharfinayey haddii aan ku idhaahdo jumladan caadigii hore u soo celi oo faacilka soo celi maxaad samayn yukramudii maxaad odhan ra'duun baad kastilini wa yukrimu yuusufu camran camarkana fadxataynsi haddaba bal musanihii horta arday kastowa magacaaga naa'ibu faacil ka dhig hal minid gudahood magacaaga arday kastow naa'ibu faacil ka dhig sow shalay magacyadeena wada faacilka maynaan soo dhigaynin hadda hal arday kasta ha ka dhigay magaciisa naa'ibu faacil nacam maxamed imaqashii magacaaga adigoo isticmaalaya ficilka daraba ah maxaa tidhi duriba muxamedun muxamed waa la garaacay haye haddana mudaaric isticmaal yudrabu muxamedun muxamed waa la garaacayaa waad aragtiin baan u malaynayaa siduu sheekhu uu uga dhigay magiciisii maxamed ahaa naaibu faacil kiyo ficilku marna maadiya marna mudaarica arday kasta ha isticmaal sheekh iyo isticmaal ha ficilka aad isticmaalaysaa waxa weeye maxay waxaan doonayaa ra'aa ficilka ra'aa ah adoo isticmaalaya ra'aa waxaan doonayaa magacaagoo naa'ibu faacilo ficilkuna uu ra'aa yahay eg ficilkii waa ra'aa magacaagaana naa'ibu faacila ha ra'aa wey waxaad ogaanaysiin ficilka alifka ku dhammaada soo maydaan arag marka majhuulka ya buu noqdaa alifkii xalkii u dambeeyey ya buu u akhrismaa ka horraynayse waa sax ugu dhawaaqday ru'iya muxamedun waa maxay macnuhuna maxamed baa la arkay waa sax waxaan doonayaa haddana magacaagii oo naa'ibu faacila iyo ra'aa mudaariceegii oo majhuula may magacaagu waa naa'ibu waad